baabu taksiisi ah nisaai dumarka in loo gaar yeelo baabkii ka hadlaayey bimajlisilcilmi meel cilmiga lagu baro haada maxalu baabkan wuxuu ka hadlaa dumarka muslimaadka ah in meel gaarno ragba la dhegaysayn inta loo cayino diinta ilahay lagu baro in diinta alle lagu baro baabu taksiisi nisaa haada kanu baabu taksiisi nisaa dumarka in loo gaar yeelo baabkii ka hadlaayey weeye bimajlisilcilmi meel cilmiga lagu baro dumarka meel keligood inta la geeyo waxa weeyaan loogu yeedho haddii la nin a u ninkaas ninkaasaa diinka alle bara xadiidkeedina waa iyo wa ifraadihinna dumarka in loo kali yeedho bimakaanin makaan makaankoo mustaqilin gooni ka ah canirijaali ragga cinda alxaajati haddii arrintaas loo baahdo haddii arrintaas loo baahdo meel aan rag imaanayn in ayaga keligood darsi lagu siiyo diinta alle lagu baro u baabkaanu ka hadla iyo wayfaadihinna dumarka in loo kali yeelo bimakaanin makaan makaankoo mustaqilin gaar ah canirijaali ragga ka gaar ah cinda alxaajati mar haddii loo baahdo arrintaas haddii arrintaas loo baahdo waa in makaan u gaar ah oo diinka alle lagu baro loo sameeyo wey can abi hurayrata jaaat niswatun can abi hurayra abi hurayra ayaa wuxuu wariyey jaaca niswatun dumaraa yimaadeen ilaa rasuulilahi rasuulka alle u yimaadeen sala allahu calay wasalam dumaraa rasuulka ilahi u yimaadeen waxa weya saxaabiyaadka gabdhihii saxaabada ahaa siday diinta ilaahay barashadeeda ugu dadaalayeen ayuu xadiidkanu ku tusaya jaaca niswatun dumaraa u yimaadeen ilaa rasuulilahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam faqulna waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maa naqdiru calayka maa naqdiru ma awoodna calayka korkaaga fii majlisika fadhigaaga min arijaali ragga dartoodaanaan u awoodin cilmiga markaad akrinayso raggiyaa naga kaa xigsaday ayagiyaa kaa qaali noqday maxaa yaele nabigu markuu darsiga bixinaa raggu waa kusoo dhawaa jireen agtay ka fadhiisanayaan gabdhihiina raggan inay u dhawaadaan ay diidaya i gabdhihiina inay u dhawaadaan raggan ajnabika ay diidayaan marka waxay dhan raggaa nooga kaa adkaada meesha darsi ku akriya ayagaa agta kaa fadhiya annagiina fogaanay noqoyda masaa'ilka u baahna kuma weydiisan karno marka raga nooga kaa adkaadaye annaga horta wakti gaarana ah si saasay ku yidhahdeen saasay ku yidhahdeen faqulna waxay yidhahdeen yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo maa naqdiru calayka dushada ma awoodno fii majlisika fadhigaaga min arijaali min ajli rijaal ragga dartooda anaan u awoodin fawaacidna noo ballanqaad minka xaggaaga yowman maalin maalinkood na'tiika aan kuu nimaadno fiihi maalin maalin gaara ah annaga nasiiho oon kuu nimaadno diinta ilaahay kaa baranno saasay ku yidhaahdeen gabdhihii saxaabiyaadka noocaas ay ahaayeen gabdhaha mu'minaadkana noocaasa laga rabaa diinkooda inay ku dadaalaan siday u bara lahaayeen inta ragga ku waajibka ayaa ku waajiba masaa'il gaara marka laga reebo inta ka xaaraantaha ka xaaraan ah sow ma jeedid waxaa la rabaa marka diinkoodii inay gartaan haddaan qofku garan waxa ku waajibkaa asuusan garan waxa ka xaaraantaa muxuu alla ku caabuda ilaa alla caabudid waxaa la yidhaa wuxuu alla ku amray inaad samaydo saad ku samayn haddaadan garan alla caabudid waxaa la yidhaah wuxuu alla kaa reebay inaad ilahay dartiis uga tagto waa la caabudid haddaadan ogoon wax alla kaa reebay marka maxaad ka tegaysaa haddaadan marka diintaadii baran si aad alla u caabuddo ma garanaysa hadhowna naarad isu dhan tihiin nacuudu billaahi minha waa haddaadan la caabudin marka waa arin khatara markaa sidaas waa inay ugu dadaan gabdhaha muslimaadka waana inay ka fogaadaan ragga inay ku darmaan siday uga fogaadeen gabdhihii saxaabiyaadkaah qaala nabigu wuxuu yidhi mawcidukum ballankiinu baytu fulan waa guri hebel guri raggii muslimiintaa nin kamid ah gurigiis uu ku ballabiyey wuxuu guriga ninka heel ah iskugu kaana keen ah, gurigaas iyo maalin hible qaala nabigu wuxu uhi mawcidukum ballankiinu baytu fulani waa guriga hebel wa ataahuna nabigu waa u yimid fii dalika alyawmi maalinkaas walidalika almawcidi ballankaas maalinkii iyo balankiiya nabiguna ku yimid sala allahu calayh wa ataahuna dumarkiiu u yimid nabigu sala allahu calayh wasalam fii dalika alyawmi maalinkaas walidaalika almawcidi badankaas oo ugu yimi so uma jeedin marka taas waxay tusaydaa dumar inta meel laga iskugu geeyo in nin muslimiinta ka midu cilmigii baro waa banaanta ayadu khalwana ma ahan khalwo ma aha dumar badan a ah, imaana waxa xaaraanta waxay waxay ahayd gabar keligeeda iyo nin keligiisa meel isla joogaan taasa xaaraan tan ma ahana gabdhii duruusan dawada imanayn ninkuna waa keligiis ayadoo ay sida wanaagsan oo tahay xataa darsigaas inta la akrina gabadha gabdhahaas darsiga qaadana iyo ninkan in la kala xijaabo xayr mar walba indhaha waa in la ilaaliyo mar walba waa in indhaha la ilaaliyo weliba waxaana fiican in xataa ninka darsiga akrinayo sheekha darsiga akrinaa in ragla joogaan oo nin ugu yaraan wixii aan laga laga laga maarmi karin hal nin oo kale maxaa yaele xadiidkan saxaabiga ka warina nabiga wuu la joogay saxaabiga nabiga ka warina xadiidka waxa weye nabigu la joogay taas waxay kutusaydaa marka hal qof inuu la joogay nabiga sala allahu calay wasalam markuu darsiga bixinayey markuu darsiga bixinayey hal qof inuu la joogay ayay kutusaysaa marka hal qof ugu yaraan oo kaleeto inuu la joogo sidaas ayaa wanaagsan wakadalika ciidda meel gaar oo uu ku wacdinayey bilaalaa nabiga la joogay sala allahu calay wasalam bilaal ayaa la joogay ah, xadiidkana saxaabiga ka warinaya la joogay ayaa la joogay marka ballankii iyo makaankii gaarka ahaa ayuu ugu yimi qaala wuxuu yidhi qaalada waxaa dhahaya waa saxaabiga abu hurayra qaala wuxuu yidhi abu hurayra fa kaana waxaa ka mid ahaa mimaa kii qaala uu yidhi lahunna dumarka uu ku yidhi yacnii ah, maalinkaas macnaha wacdigii nabigu jeediyey iyo masaa'ilkuu ka hadlayu gobol hadda noo sheega maalinkii dumarka keligood uu nabigu ballamiyey qaala wuxuu yidhi saxaabigu fa kaana waxaa ka mid ahaa mimaa kii qaala nabigu uu yidhi lahuna dumarka uu ku yidhi yacni wuxuu ula jeedaa maa min imra'atin a ka mid aheed maa min imra'atin islaam ma jirto islaamtoo tuqadimu hormarida alaaan saddex tuqadimu alaaan xaa loola jeedaa saddex caruuruhu islaamtay u saqiiraan wey saddex caruur oo ay dhashay islaamtay ka hormaraan oy u saqiiraan saasaa laga hadlaa maa min imra'atin islaan ma jirto tuqadimu hormarida alaaan saddex saddexdoo minal waladi caruur ah taxta taxtasibuhunna ajar ilaahay uga raadsata oo markay carruurtu ka saqiraan aan argabixin aan argabixin ee sabarta dul qaadato tiraahda awalna alla isiiyo haddana alla qaata islaan sidaas ma jirto ilaa haday jirto dakhalat iljannata jannada allay gashaa islaan kasta oo saddex carruura ay u saqiirto oo saddexdaas markay u saqiirtana sabartoon argagixinoon booyinoon qaylin jannada ilaahay gashaa ilaa dakhalat iljanna jannaday gashaa faqaalad imraa islaana waxay tidhi islaamtoo minhuna dumarkii ka mid a ah, aw ithnaani labana laba koona day laba ii saqiirto oo aan sabroon ku ajar raadsado qaala nabi qor aw ithnaani labana hadday saqiirto iyadana waxa weeyaan jannada alle ayay ku gelaydaa marka xadiidkan waxaan ka faa'iidaysaynaa oo u tusayaa gabdhaha muslimaadka diinkooda barashadooda inay ku dadaalaan gabdhaha muslimaadka ragga inay ku dhex darmaan oo dhex qaadaan ajnabiga inay ka fogaadaan gabdhaha muslimaadka muhiimad in la siiyo oo meel gaar ah oo diinkooda lagu baro loo yeelo in waxa weya baridaas la barayo uu nin bari karo haddii markaas gabadh macalimadoo barta aan la helin nin ayaa bari kara marka sida fiicana weliba ninkaasna waa in qof kale la joogo hal nin oo kale uu la joogo can abi hurayrata jaa niswatun abi hurayra wuxuu weriy jaa niswatun dumara u yimaadeen ilaa rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam faqulna waxay yidhahdeen yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow maa naqdiru calayka dushaada ma awoodno fii majlisika fadhigaagaad cilmiga ku bixine min arijaali ragga dartood ayaanaan la awoodin fawaa-idna noo ballanqaad minka xaggaaga yowman maalin maalinkood na'tiika aan kuu nimaadno fiihi maalinka dhexdiisa maalin aan kuu nimaadno noo ballanqaad qaala nabigu wuxuu yidhi mawcidukum ballankiinu beytu fulaanin guriga hebel wey guriga hebel iskugu imaada aan idinku baro diinka alleh wa ataahunna nabigu dumarkaas waa u yimid fii daalika alyowmi maalinkaas walidaalika almawcidi ballankaas qaala wuxuu yidhi saxaabigu fa kaana waxaa ka mid ahaa mimaa hadalkii qaala nabigu uu ku yidhi lahunna dumarka yacni maa min imra'a islaam ma jirto tuqadimu islaamtoo tuqadimu hormarida alaaan saddex saddexdoo minalweladi carruur ah islaam saddex carruuru u sakiirto oo ay ka dhiman ma jirto islaamtaasoo takhtasibuuna ilaahay uga ajar raadsatoon qaylinoon gooyin ilaa hadday jirto dakhalat iljanna islaamtaasu jannaday gashaa fa qaalat imraa islaana tiri oo minhum dumarkii ka mid a aw ithnaani labana laba hadday ii saqiiraanna qaala nabig xu aw ithnaani laba hadday saqiiraanna ayadana jannaday ku geleen saxiixun xadiidun saxiix waa xadiid saxiixa akhrajow axmedu axmed ayaa wariyey wabnu xibbaanna waa wariyey